alxamdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتنا وعلمنا ma ينفعna وزدنا علما qال المصنف رحimه الله taعالى baabu سuجuudi sahwi wuxuu ku saabsan yahay sujuudu sahwi sahwiga sujuudiisii wa idaafaة الmusabب للsبب sujuudu sahwigi sababtiisu waa sahwiga sujuudda sababteeda maxay tahay sahwiga sahwiga qofka uu sahwiyey fii salaatihi iyo sujuudaya walahu sahwiga sujuudu sahwiga waxaa usugnaaday sababaani laba sababaad laba sababood buu leeyahay <clears throat> oo ra-iisi ah ka badan yahy lakiin labadaas uwaaweyn waaweyn tarku maamuurun bihi shay las amray oo laga tago wartikaabu manhiyin canhu iyo shay laiska nahiyey oo lala imaado labadaasaa sababood buu leehay shay maamuur oo lais amray rukuucdii buu ka tegey sujuuddii buu ka tegey ama aqwaashii buu ka tegay qaar kamid fataxadii iyo qiradii iyo ama ma canhu buu la imaaday shay laga reebay oo inuu samaynin la faray ziyaadaad buu la yimid maalan fa in taraka hadduu ka tago ruknan rukni hadduu ka tago hadduu tafsiiriyey ijmaalkii <clears throat> tarku lmaamuur iyo irtikaab manig tafsirku had bilaabay fa in taraka hadduu ka tago qofkii tukanayay ruknan rukni buu ka tegey arkaantii salaada soo martay rukni kamid ah ayuu ka tegey sida rukuucdii oo kale maalan waishtagala markaasuu wuxuu dhex galay oo ku mashquulay bimaa bacdahu rukniga uu ka tagay wixii ka dambeeyey ictidaalkii iyo sujuuddii iyo halkaasuu galay rukuucdiina waa ka tegeyba uma kadib isagoo sujuuddii ictidaalkii ku jira ama wixii ka dambeeyey buu dakara tadakara xasuustay rukuucdiina inuu kasoo tegay buu xasuustayba tadaarakahu waa soo haleelayaa intuu kusoo laabto rukuucdii oo sujuudda iyo ictidaalka iyo waxa uu sii dhex jiiraayo kasoo laabto yuu la imaanayaa rukuucdii markuu diba la imaado wa wuxuu la imaan imaanoo wadayaa bimaa bacda wixii ka dambeeyey marka rukuucdii buu la imaani ictidaalkii buu la imaan sujuudii sidaasuu u wadaay tartiibinaya wixii hore marka hore uu dhex galay iska lagwi baheed waxba kama jirin ad intaasi uu ragcadda ku jira ay tahay wey ragcadda haday dhamaato oo uu ogaado ragcadda labaad marka ragcadda ayada ahe rukuucdeeda uu ka tegay oo dhan waa tuurayaa ragcad cusub ayuu bilaabanayaa fain taraka ruknan hadduu ka tago oo washtaqala uu ku shuqloobo bimaa bacdahu rukniga uu ka tago wixii ka dambeeyey huma dakara uu xasuusto tadaarakahu ruknigii uu ka tegay buu soo haleelaya kusoo noqoni wa ataa wuxuuna la imaan bimaa bacdahu rukniga wixii ka dambeeyey tartiibkii salaaddii sideedaba kusoo noqonaya markuu salaaddii bogaaya oo taxiyaadsada kadib buu wasajada sujuudaya lisahwi sahwigii ku dhacay daraaddii buu sujuudi markii salaadda uu gebagabeeye wey maxalkeedana de waa laisku khilaafsanya shaaficiyada waa arki doonaa maxaluhu qabla asalaami maxaluhu mutlaqan ba kudhihi doonaa salaamta intaan weli laga bixin salaada ka hor walow taraka hadduu ka tago bacdan waxaan ogaanay rukni hadduu ka tago kas hadduu uga tago dee rukni waa buraya laakiin hadduu kama oga tago ama sahwi oga tago sida lagu xalinayo waa kuu sheegay haddii la gaari karo laanadi karo wey walow taraka bacdan hadduu ka tago bacdi salaada waa kii loo qeybiye arkaan iyo abcaad iyo hay-ad saddexdaas waa kii loo qeybiyey arkaanta wixii laga tago ah, sujuudsaha wayna kabaynin weeyaanoo in lala imaado mooyeene waa inaad la imaato kadib sujuudsaha ku kabto wixii waswasaa ku gashay ah, ama bacdigu waa shayga haddaad ka tagta kasoo oga tagtana aan salaada kaa burinayni haddii aad sahwi oga tagtana aada sujuudu sahwi ku kabayso hay-aadku se haddaad ka tagto kasiya ka matoona waxba lama imaanay sujuud sahwi saas loo qaybiyaa walow taraka bacdan hadduu ka tago bacdi abcaadu salaad ilaa lix baan soo marray umalayna abcaadu salaad qunuudkii iyo tashahud alawal iyo ayaa kamid ahaa waa ka tegey walow camdan kasban oga tagee sajada waa sujuudayaa hadduu kas oga tago xataa waa sujuudi hadduu kama oga tagana dembiga ba ola wey hadduu iskaga tagana salaadda ma burinayso salaaddiisa ma burina waa asaxday walow taraka hadduu ka tago hayrahumaa labadaas waxaan ka ahayn hal un baaba kusoo hadhay halkaa muxuu ahaa hay-aadkii soomaaliya sunankii Ah, sida takbiiraat lintiqaal iyo tasbiixaadkii iyo eh, suurad oo la akriya faatixada gadaasheedii iyo waxaaso dhan hay-aatu salaad baa la yihahdaa low taraka hayrahumaa arkaantii salaada iyo abcaadii waxaan ahayn buu ka tegey lam yasjud ma sujuudayo waba sujuud sahwi marka lama imaanayo maxaa yeelay sujuudu sahwi waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay min annabi sal slam nabigana lama haya isagoo oo arrimaha noocaas oo kalea sujuud sahwi oola imaaday waa ka tegay abcaad oo taxyaadka horuu ka tegay rasuulka alayh salaam fasajada sujuudu sahwi wuu sujuuday arkaan waxbuu ziyaadiyey waxbuu kursqaamiyey waa la imaada sujuudu sahwi laakiin isagoo hay-aadka sujuudu sahwi oo la imaada lama hayo saa darteed nabiga caleyh salaatu wasalaam yaa looga dayanaya kategitaankaas lam yasjud ma sujuudayo wain irtakaba manhiyan hadduu qofkii salaada tukanayay uu la imaado manhiyan wax laga reebay shay laga reebay salaada gudihiisa inuu la imaado la yimid <clears throat> fain lam yubdil waa la fiirinaya shaygaas fain lam yubdil hadduuna burinaynin camduhu shaygaa manhiga kas oo la imaashihiisa asalaada salaada hadiina burinaynin lam yasjud sujuudsaga lama imaanayo waxyaalahan waa manhiyu canhu nahi baa kuso aroray sax laakiin haddii lala imaado xataa kas loola imaado kastiisa salaada ma burinayso sida iltifaatkii oo kale iltifaat salaada wa ku jira meelaha inaad fiiriso nahi baa kusoo arooray wamaca dalik haddaad kas u fiiriso xataa salaada kama buriso naqsi baa salaadii gaaray khushuucdeeda wax gaaray ikhtalisu shaydan min salaati cabdi arrimahaas o dhan waa nahyi lakin salaadii ma buraysa may ma burayso khadwatayn oo kale laba tallaabaa tallaabsatay saddex tallaabo baa salaadii burinaysa cinda shaaficiya laakiin laba tallaabo haddaad tallaabsato o kas hataa talaabsato salaada ma burayso marka shaygan manhige qofka la imaanayo in irtakaba manhiyan shay qofka laga reebay buu la yimid oo fuulay sameeyey mudira waa la fiirinaya fain lam yubطil haduunan burinaynin camduhu ukaskiisa asalaada salaaddaduna burinaynin sahwiisa iska dhaafe kasadood la imaato salaada haddiina burinaynin lam yasjud ma sujuudaya sujuud sahwi lama imaanayo waxay kasadood la imaato iltifaatkii salaada ma burinayso haddaad sahwi oola imaatona sujuud sahwi la imaan kolba haddii kaskiisa waa qaacida ahaan buu kaaga dhigaya fain lam yubطil manhigaas haduunan burinaynin camduhu kaskiisa asalaata uunan burinaynin lam yasjud ma sujuudayo wadalika aliltifaati wkhadwatayni laba tallaabo oo kale wa in abطala hadduusa burinayo sajada lisahwihi in abطala camduhu shaygan manhigahe qofka uu la imaaday ee laga reebay ukas hadduu ola imaado wax salaada ay burinayso wey salaada ay ku burayso wey sajada waa sujuudaya lisahwihi sahwigiisi waa sujuudi in lam yubطil sahwihu ayضا hadduu sahwiga laftigiisa una burinayn u fiirso shaygan asaga ah ee manhiga qofka laga reebay ukas hadduu ola imaado salaada waa buri sida waxaa ka mid ah hadda noo imaan doonta eh, ictidaalka iyo cinda shaaficiya iyo muxuu ahaa iyo juluuska bayna sajdateynka oo la dheereeyo haddaad dheerayso kas u dheerayso salaadda waa bay dhahaan saasay dhahaan taasoo kale hadaan ku fasiro ama ziyaado wuxuu la yimidba nahyi ah ayuu la yimid wa in abala hadduu buri in abala hadduu burinayo camdow kaskiisa sajada waa sujuudaya lisahwihi sahwigiisa waa sujuudi ah in lam yubطil sahwigu ayضa sahwiga laftirkiisa hadii burihn shay waxaa jira sahwigiisa laftirkiisa uu wax burinayo waxaa jira wax camdigiisa wax burin oo kasad oola imaata burinayo laakiin sahwigiisa uuna burinayni iyo shay haddaad sahwisa xataa salaadda ay kaa burayso sida xadadkii oo kale inaad wayse qabtaad umalanayso waysena ma qabtid sahwiga aad xadadka sahwisay ah, waxaa wey salaadda way burinaysaa ah, ثلاثة khطوات oo mutawaaliyaad oo xiriidha qofka hadduu tallaabsado walow sahw ma laga dhige badala salaatu marka kaasuu hadda ishaaraya wa in abdala hadduusa burinayo camduhu baa ku jirte shaygan uu la yimid oo manhiga ah u kaskiisa hadduu salaada burini sajada wuxuu sujuudi lisahwihi sahwigiisiibu sujuudi in lam yubطil hadduunan burinaynin sahwu sahwigiisa ayضan haddana sahwiga laftigiisa haduu burinayn ila waxaa jira wax sahwigiisa xataa u salaada burini marka inta shay ee la sujuudayo kaaga hadlayaa nacam inta shayga la sujuudayo ah, ko horta wuxuu ku yidhi shayga manhiga ee manhiyaha lagaa reebayo labaa loo kala qaadi manhigaasi lagaa nahiyey ee lagaa reebay camdigiisa salaada in lamasan buriyo ma buriyo haddaad tidhahdo kal weeye sujuud sahwina ma laha hadduu camdigiisa burinayo sahwigii sujuud sahwi bure eh. hadduu sahwigiisa wax burinayo sahwigiisa laftirkiisaaba salaada burinba kal khadawaati oo kale weeyaan wakal ladi saha insaan xadadkii u halmaanay oo kale lam yasjud ma sujuuday wain abdala sajada lisahwi in lam yubdil sahwu hadduu sahwigiisa burin lakin low abdala sahwuhu hadduu sahwigiisa burin lahaa laa yasjud lanna badala salaad kuma jiraba qofka asagaas muxuu sujuud sahwi la imaanba waysalaan buu salaad tukanaya waa sahwiyey buu ku yiri khalaas markaa xasuusato waa inaa weyse soo bilowdo salaadii kow alla imaanto sujuud sahwi mesha ma taallo arrimahaas u kala qaqadaya laakiin istinuu keeni doonaayo shay camdigiisa una burinaynin waxaan soo maray shayga kaskiisa hadaad kas oo la imaato camdigiisa uunan burinaynin salaada sujuudu sahwi la imaan mahayu ku yiri sujuudu sahwi la imaan mahayo taasuu kasoo reebaya istinahan wuxuu ku wayustathnaa waxaa la soo reebayaa mima laa yubtilu camdahu ukaskiisa waxa uunan burinaynin idaa qara'a baa laga soo reebi hadduu akhriyay alfaatixata faatixada faatixadii buu akhriyay ukas buu akhriyey aw itashahuda taxiyaad buu akhriyey <clears throat> aw bacdahumaa ataxiyaadkii iyo faatixadii qaar kamida yuu akriyey xagee ku akriyey fi kayri mawdici meesha lagu talagalay meelaan ahayn atiyadka lagu atiyaysan la rabay yuu istaag ku akriyey faatixadii la rabay inuu meesheedi ku akriyo yuu rukuuci ku akriyo ama sujuudi ku akriyey nacam qofkaa asaga ah ukasadu waa la imaada xataa salaada kama burayso wamaca dalika meeshan sujuud sahwi buu la imaan masaladii hore aan ku miihaalinay aliltifaatu walkhadwatayni ayaa laga soo istidnoonaya iltifaatka waxaa nihi waa manhiy canhu shayga laiska reebay ee lagaa nahiyey sahwigiisala sujuudu sahwi maleh shayga lagaa reebay ee haddaad camdi oola imaata salaadda aan kaa buraynin sujuudu sahwina male baa lagu soo yidhi waxaa laga soo reebayaa shay lagaa reebay oo haddaad kas oola imaatana salaadda ayna kaa buranaynin oo sujuudu sahwi laga imaanay waa faatixadii iyo tashahudkii oo meesheedu meel aan ahayn aad kula imaato nabiga alay salatu wassalam xaditd cali bin abi aalib wuxuu nahiyey alqiraa'a fi اrukuuci wa fi sujuudi in rukuucda iyo sujuuda wax lagu akriyo waa la nahiyey soo ma waad ku akrisay salaaddii kaama burayso limaada wax salaada sifadeeda kamida oo jinsiga salaada kamida la timid oo qiraa'adu salaada qayb kamida wey maxalkeediiba yaala ku akrinayna ka sadooda imaad marka salaada ma burayso laakiin sujuudu baa la imaan wa mas'ala mustathanaat min mas'alati aliltifaati walkhadwatayn waxay mustatna ka tahay laga soo reebay mas'alat aliltifaat walkhadwatayn xabad xabad aan u qabano afakanaya yaryar hadii kale isku dhex daadan hal baan ku celin dhegeysta hadda waan ku celin ind tag baan arkaay walow taraka hayrahuma lam yasjud wain irtakaba manhiyan wain irtakaba qofkii tukanaya muxuu la yimid manhiyan wax laga reebay manhigaasaa la fiirini fain lam yubdil haduuna burinayna cabduhu kaskiisa asalaata haduuna burinayn hadaad kasoola imaad waa laga reebay sax oo nahi waa aroray lakin haddaad xataa kasoola imaad talaad kama burayso sida iltifaatkii meelaad fiifiirisay oo kale lam yasjud qofka asagaa sujuudsa lama imaanayo hadda sa la imaado wain abdala hadduu burinayo ka waran shaygan camdigiisa ukaskiisa waa manhiy canhu waa lagaa reebay ko ukas hadaad waxaan u samaysa lagaa reebana salaadii way kaa buraysaa saddex tallaabo oo kale xadadkii way salaantii oo kale sajada lisahwi sahwi hadday ka tahay saddexdii tallaabo sujuud sahwi la imaan waa goorma in lam yuqtil sahwihu aydan hadduuna sahwigiisa una burinaynin oo masale kale ku daba qabanaya shay camdigiisa una burinaynin ko shay camdigiisa uu burini shay sahwigiisa uu burini waa meeqa maslo saddex maslo wey shayga sahwigiisa cafwan camdigiisa uu kaskiisa salaada ina burinaynin maxaa samayn haddaa sahwiso laa yasjud lam yasjud iltifaatkiibaa weeyaan shayga u kaskiisa camdigiisa iyo haddaa u kasta salaada ay kaa burinayso kaa burayso sahwigiisa maxaa lagu samayn sujuudu sahwi waad la imaan shayga sahwigiisa iska dhaf amdigiisa iska dhaafi sahwigiisa uu salaadaba kaa burini sujusahu mue lam yasjud salaad meesha kumahaysinaad xadadkii waysadi oo laga burti xas weeyaan lam yasjud saddexdaas suurad haysto suurada u horeysay oo ahaa shay lagaa nahiyey camdigiisa iyo ukaskiisana salaada aynan burinaynin oo sujuudu sahwi aadan la imaanaynin masalada amiri yaa istitna yeelatay marka istitna yeelatay maxaa laga soo istitnoon faatixadii iyo tashahudkii iyo haddaad ka u akriso meesheeda meel aad ku akriso salaada kaama burinin salaada kaama burinini laakin maca dalika sujud sahwi baa laga rabaa sujud sahwi yaa laga rabaa waxay mustatna ka tahay masaladii masalat iltifaat iyay mustatna ka tahay wuxuu ku soo yiri wayustathnaa waxaa laga soo reebay mima laa yubtilu camdu camdahu wixii kaskiisa uunan burinaynin idaa qara alfaatixata baa laga soo reebay wixii kaskiisa uunan burinaynin sahwigiisa lama imaanayna sujud sahwi soo maahayna waxaa laga soo reebaya idaa qara alfaatixa hadduu akriyo aw tashahuda taxiyaad buu akriyey o bacdahu bacdahu barkood fii hayri mawdici buu ku akriyay meeshooda lagu akriy dhib ma laha meeshiisa meel ayan ba lagu akriyey fa inahu qofka asagae faatixada akriya ama taxiyaadka meeshiisa meelaan ahayn yasjudu waa sujuudi lisahwihi sahwi hadduu u sameeyey waa sujuudaya sujuud sahwi la imaan walaa yubdilu camduhu hadda wow kaskiis wlxaal wowda saxaal wey walxaal baa sahwigiisa sujuud sahwi la imaani un laa yubdilu burinaynin camduhu kaskiis awase masla iltifat oo kale wey masla iltifat bay mustadna ka tahy masla iltifat ayay mustadna ka tahay ayb halkaa ku jooji taas walictidaalu ictidaalka min arukuuci rukuucda laga ictidaalo marka samica allahu la dhaho rukuucda laga kaca ictidaal la dhahaa qofka si fican ustaha walictidaalu min arukuuci rukuucda laga kaco iyo waljuluusu fadhiga bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhiga la fadhiisto ruknaani waa laba rukni qasiiraani gaagaaban tabdulu ay burayso biitaalatihimaa tabdulu salaatu salaada ay buri biitaalatihimaa bisababi itaalatihimaa dheerayntooda sababtooda camdan kas loo dheereeyey kas hadii loo dheereeyo salaadday ku buraysaa shaaficiya way uga wada ah, waxay leeyihiin samic allahu liman xamd haddaad tiraahdo soo gaabi adheeraynin haddaad dheerayso khalaas salaad waa burti kasna aad u dheerayso haddii aad sahwi u dheeraysa sujuusaa waliba waxaa kaloo jira taxiyaad labada juluus labada fadhi labada maxaan jeeda sujuudo sujuuda koowaad sujuudati oo soo fadhiisatay ta kale intaad sujuudama fadhigii baa dheeraysay ayadana waxaa weye ukasadawlay masaada u buraysaa tabdulu way buraysaa biitaalatihimaa labadaa rugni oo la dheereeyo camdan kas loo dheereeyo salaadii ku buri fa in tawalahumaa hadduu dheereeyo sahwan sahwi u dheereeyona sajada waa sujuudaya marka waa shay camdigiisa uu salaada burinayo sahwigiisana sujuud sahwi lama imaanay sujud sahwi lama imaanayo lakiin masalada ogaada xagga xadiidka marka loo noqdo xadiidkii fi saxiix muslim wagayru kusugan min xadiidi anas binu malik waa kii dhihi jiray nabiga alayh salaam markuu samic allahu liman xamida uu yidhaahdo waa taagnaan jiray ilaa aan ka dhahno sujuuda shan waa halmaamayba sujuud waaba halmaamay ila an ka dhahno marka sujuudda u horeyso uu sujuudo oo u fadhiistana waxaan u iska fadhin jiray waxbuu akrin jiray intaas ilaa aan ka dhahno isagoo sujuudi labaad waaba halmaamayba marka labada rugni sida xadiista ku cad ma gaagaabna waa dhadheriyihin ma gaagaabna waa dhadheriyihin nacam waliba adkaar fara badan ba kuso aroortay haddii wakaan soo maray eh, samic allah liman xamida rabbana walaka alxamdu xamdan eh, taa way so arortay xamdan kathiira dayiba mubaaraka way so arortay mil asamaawaati wa mil alardi wa mil ma shiita min shayin bacdu ahlathana walmajda xaqu ma yaqulu lcabdu wakuna laka cabd allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad waa dheri waa dheri faatixadii bu ku dhowdaayo ama dherta ayib walow nasiya tashahuda alawala low nasiya musaligii tukanaya hadduu halmaamo atashahuda ataxiyaadkii alawali hore ataxiyaadka hore ayuu halmaamay ila salaadaha rubaaciyada iyo thulaathiyada laba ataxiyaad bay leeyihiin midkii horeu halmaamay abcaad baa lagu daraa abcaad cinda alxanaabila waajib waajibaadkay ku daraan waajibaadkay ku daraan lakiin shaaficiyadu waxay leeyihin waa abcaad salaad yani ta'kiidka la adkeeyey iyo ka tegideeda sujuudsaha lagu kabo sida loo kabacdi salaati salaada arkaantii oo kale yaa bacdi looga dhigay oy kamid tahay sida yaa lagu shabahay saas abcad loogu magacaabay walow nasya tashahud alawala hadduu halmaamo fadakara wuu xasuusto bacda intisaabihi markuu si fiican u istaagay kadib atixiyaadkii yuu halmaamay ma fariisanin waa istaagay markuu si fiican u istaagay oo uu qiyaamkii istaagay ruknigaas istaaga u dhex galay ayuu xasuustay atixiyaadkii hore inuu ka tegey xaruma waxaa ka xaaraana alcawdu ileyh inuu ku laabto kolba hadaada istaagta ku laabanin limaada waxay noqonaysaa intiqaal ila sunna bacda alfardi ah, in farad intaad guda gashay kadib aad sunno ku noqoto ayay noqonaysaa marka lama ogolo farad baad gashay qiyaamka waa rugni farad weyaan atixiyaadkuna sunu ahaa marka adoo suno gala adoo farad dhex gala sunno ku laaban maysid xaruma alcawdu ilayhi fain caada ku qadar fardan wa in caada hadduu soo laabtay ka waran camdan ukasbu usoo laabtay isagoo xasuusan baalat salaadiis waa burti salaadii waa burti isagoo farad dhex gala haduu dib usoo laabtay itaxaad kusoo laabto salaadiisi rakac weya waa burti xamdan batala salaatuhu liqadcihi fardan linaflin farad buu gooyey liajli naflin suna daraaddeed suna daraaddeedu farad u gooyey aw mase caada waa soo laabtay sahwan isagoo halmaansan aw jaahilan ka jaahil arrintaa inay banaaneen iyo waxba kala garan laha yuu iska soo laabtay sajaada hadhow markuu itaxaad salaada dhammaynayo sujuud sahwi buu la imaan sujuud sahwi ayuu la imaanaya soo maarti kas haduu usoo laabtay salaad waa burti sahwi meesha isujuudi ma taalaba kow salaada soo bilaabo aw sahwan sahwi buu usoo laabtay intuu taagnaa kadib buu sahwan usoo laabtay soo noqday aw jaahilan buuba ka yahayba xukunka masaladaas sajada sujuud sahwi waa dhow la imaan maxalkeeda sujuud sahwina waa meesha u dambaysa waa arki doonaa wayalzamuhu alqiyaamu <clears throat> yalzamuhu qofka waxaa ku laazima alqiyaam inuu istaago idaa dakarahu waxdu xasuusto waa kee kii aan yidhi halmaan iyo sahwi dartiiba la soo fadhiistay markuu xasuusto waa inu haddana dib u laabto istaag atxiyaadki waa iska dhamaysan hadduu waan fariistaa dhihi maayo waa inuu kaco yalzamahu lqiyaamu in istaaga ku laazima idaa dakarahu hadduu xasuusto arrinta ayaga uu sameeyey idaa tadakara anhu salaad inuu ku jiro xasuustay marka hore sahwi baa ku jiray salaaddii buu halmaansanaa ama jahli buu ku jiray uu ogaaday waa inuu soo istaago wa in caada hadduu soo laabtase taana waxaa nidhi markuu istaagay si fiican u istaagay buu xasuustay hadda waxaa weeye caada wuu soo laabtay qofkii atxiyaadka ka kacay qablahu qabla alintisaabi intuuna si fiican u istaagin uu saa usi ka caayay buu xasuustay hab buu sawira soo noqday lam yasjud kaama sujuuda sujuusa la imaan maayo taxaadkiisa kasi wadanaya markuu saa uqoqona saa u istaagay buu xasuustay waa soo laabtay halkaa taxaadkiisa ka wadaan mana sujuuda la imaanayo in lam waa goorma anigu wuxuu igu daray fiiri hadda qaar idinka kamid a uma qorayay in lam yakun lilqiyaami aqrabu wailaa fayasjud idin qorayadaas halka intaa anaa maanta wata ya dad dad ba u qoraya in lam yakun hadduunan ahayn yani xadda wuxuu kuu sheegayaa kala faslinayso bayna qurbi اljuluusi wa qurbi اlqiyaami istaagi buu u dhawaaday iyo fadhigi buu u dhawaaday labada hadda mid ku dhawa xukunka la raacinaya in lam yakun hadduunan ahayn lilqiyaami istaaga aqrabu mid u dhow ah, wailaa fayasjud sujuud hadduu u dhaweyn sujuudahay ah, laakiin qiyamku hadduu u dhow yahay waa inuu socdo walow nahada caamidan lownaa ada hadduu istaago hanqado wuu hinqaday oo u degdegay caamidan xaalu yahay mid uu kasaayo kas buu u istaagay oo taxeedkuu ka kacayba uma caada waa soo noqday bacda maa saara markuu noqday kadib ila alqiyaami istaaga aqraba mid u dhow markuu istaag u dhowaaday buu soo laabtay badala salaadiis wa burtay wa ilaa sahwi bay ka aheyd qiyaamki iyo istaaggooma dhowaanin weli kadib buu u dhow yahay fala ma buraysa salaadiisi marka hadda meesha uu u dhow ma istaag buu dhow yahay mise fadhi buu dhow yahay la raacin intaa waxaa weye waa taxiyaadkii oo qofka uu ka tegey iyo meesha lagu tilmaamayo inuu soo laaban kara iyo meeshuu soo laabanayn arrimahaas noocaa wey waxaa u imaataa qunuudkii wlqunuutu buu kuleeyay musanifka qunuudka allahuma adina fi man hadayta salaada subax ay shaaficiyada qunuudaane ka tashahudi ataxiyaadkao kale wey sida ataxiyaadkan kusoo maray camdan hadduu ooga tago iyo hadduu sahwan ooga tago iyo hadduu sujuudi u dhowaado iyo hadduu u dhowaan arrimahaas yuu ku jabaya ka tashahudi atxiyaatkii buu lamid yahay masaa'ilda atxiyadka hadda kusoo maray unbuu lamid noqon atxiyadka waxaan idhi hadduu qofku u istaago oo si fiican u istaago xaruma alcawdu ila soomaayan haa hadduu qunuudka intuu ka tago uu hoobto sujuud u hoobtana xaruma alcawdu inuu qunuud usoo laabto o soo istaago ma banaana taas weeyaan wاlqunuutu katashahudi wa wadcu اljabhati biاlardi kaاlintisaabi waxaan idhi atxiyaadka marka qofka uu si fiican u istaago ma soo laaban karo soomaayan haa qunuudkana samic allahu liman xamida buu qunuudinaa markuu dhehee hadduu sujuud wejhi la gaaro ma soo noqonayo marka wuxuu ku wadculjabhati bilardi waxaa lagu shabahayaa kalintisaabi istaagii filqiyaami inta shahudi markaa salaad ka istaagaysa oo si fiican u istaagto maxaa la yihi xaruma alcawdu soolama dhihin haddaad sujuud wejiga saartona xaruma alcawdu ila alqunuuti qunuud ooma laaban kartid saas weeyaan wa wadcu ljabhati wejhi waa la saaba bilardi kalintisaabi istaagii oo kale lamid tahay walow nahada alimaamu imaamkii hadduu hinqado imaamkii baa kacay mamuun baadeed imaam baa kudaba tukanaysa imaamkii baa istaagay atixiyaadkii horu iskaga kacay lam yajuz lilma'muumi ma'muumka oma banaana alqucuudu inuu u fadhiisto lahu atixiyaadkii atixiyaadkii hore imaamkii iskaga tegey waad arkaysaa inuu ka tegey kasiga kama wuxuu oga tagaba adigo inaad kasii hadhay imaamka ood fadhido oo atixiyaadsata ma banaana ah, xaruma lam yajuz lilma'muumi alqucuudu lahu mukhaalafat limaam bay noqonaysaa inama jucila alimaamu liyu'tama bihi baa marka xadiidkii waad khilaaftay ilaa an ymwiya allahuma an ymwiya inuuna niyoodo mooyeene mufaaraqatahu mufaaraqat imaam imamkiinu faaruqaba imaamkaan atxaadka iskaga tegay waxaa taas ka tagaan atxaadka iska wadan imaamkii waan ka goostayba imaamkii waan ka goostaa tiri mufaaraqat imam waxaa la timid imaamkii waad faaruqayba niyadii waad ka goosatay keligii abarta saadaan iska dhamaysato deena dantaa la qabsato yaad rabtaa taas waxaa weeya waa kuu banaanta laakiin afdalka waa imaamka inaadaan khilaafin oo salaada la tukato oo jamaacadaada aad la imaato ayaa afdal laakiin mararka qaar imamka waa iskaga goosan kartaa imaamkii hadduu faatixada hadleeyo ama maahe u dhowaato in ku jiro ama aad ogaato inuu dheereenayo odan danahaadii iyo safartii ay kaa kala waxaysmayso xadiidkii mucaad binu jabal ninkii ku daba tukaday qirada lagu dheereey waa kiis kaa goostay nabiga alay slam muuna canaanan ninka asagaha bale ninka la imaaday sababta uu ninka ku goostay ee ku dhibay ayuu canaantay rasuulka sala allahu aleh waali wasalam nacam ayib walow nahada imaamu imaamka hadduu hinqabo istaago istaagala lam yajuz lilmamuumi mamuumkii oma banaana alqucuudu inuu u fadhiisto low atixyaadkii ilaa an yanwiya inuuba niyoodo mufaaraqatahu imaamkii inuu faaruqo mooyeene oo ka goostaba falow intasaba almamuumu falow intasaba ah, faacilkii waa anigu i daahiriye lakin idinka waa ini qadarin tahay sooma falow intasaba almamuumu wey maamuumkii hadduu istaago maca alimaami falow intasaba almamuumu maamuumkii hadduu istaago maca alimaami imamka maciisi imaamkii baa kacay atixyaadkii bu iskaga kacay maamuumkiina waa raacay markay wada istaageen buu facaadadii imaam imaamkii soo noqday ilaa atxeedkii usoo laabtay aan lasoo laaban in laisku egaa waxaa ka xaaraana maamuumka muwaafaqatu inuu imaamka waafaqo bal yufaariqu marka waa faaruqaya aw mase waa sugi imaamkiisa qaa'iman xaalu taagan istaagku sugi makaasuu galay imaamkii waa soo galay atxeedkii usoo fadhiistay waa soo noqon in laisku egaa raacday marka hore markaad wada istaagteen bu dib u laabtay atxeedkii intuu xasuustay mana ahayn inuu laabto adigu maxaad samayn marka asaga la gareye adigu waxaad samayni inaad ka goosatana waad leedahay oo tirado khalaas bayn bayna ad kala goosataan inaad isaga ku sugto oo markuu ku imaado halka kaa qabsatana way ku banaantay bal yufaariquhu aw yantadiruhu qaa'iman wahada afdal inuu istaaga ku sugaa fiican fain waafaqahu camdan kas hadduu u waafaqo imaamkii khaldamay ee soo noqday maamuumkiina waa ku waafaqay ukasbuna saa u yeelay maamuumku badalat maamuumka salaadis waa burtay imamka waxa laga yaaba sahwi inuu yahay jahli inuu yahay ayaa dhici karta isagana hadduu kas u yahay waa soo maray waa ka buraysaa walow qacada alimaamu imaamkii hadduu fadhiisto waa masl masle meeshan wa almaamuumu maamuumkiina waa kacay imaamkii baa fadhiistay otaxiyaadkii buu u fadhiistay caadigiisii markuu atyaadkii fadhiya bu alkii masoo noqonin atyaadkiisu iska qabsaday wa qaama almaamuum maamuumkii waa istaagay sahwi baa ku dhacay sahwan lazimahu waxaa ku waajiba imaamkaas maamuumkaasi alcawdu inuu ku laabto imaamkiisa usoo laabto limuwaafaqati imaamihi imaamkiisa inuu waafaqa daraaddeed marka su-aal goormay banaan tahay qofkii tukanaya taxiyaadka hore ka tegey markuu istaagay kadib inuu soo laabto gorbay banaanta hadduu yahay maamuum imaamkiisana taxiyaadka ku jiro marka waa lagu ogolyahy laakiin hadduu imaam yahay ama maamuum imaamkiisi uu istaagay uu yahay ama munfarid uu yahay kol hadduu qofka taxiyaadka hore aduu ka tegay uu istaago inuu soo laabto u kas badarad salaatu saa wey hadday tahayna waxaa weeyaan markuu xasuusto istaagaya sujuudahu la imanaya halka xaalay marka la ogol yahay qof istaagay oo taxiyaadka hore ka tegey inuu soo laabto imaamkiisii oo taxiyaadka ku jira hadduu arko uu sahwan u istaago waa soo laabanaya imaamki waafaqi maxaa yeelay muwaafaqat limaam baa maanta laga hormarinaya min arujuuc min arukni ruknigii uu galay kasoo laabashadiisa iyo imaamka oo la mutaabaceey waxaa la xoojiyey imaamka oo la mutaabaceeyo marka mutaabacada iyo muwaafaqada imaamka iyo xooga ay leedahay firi xooga ay leedahay qof rukni dhex galayna waxaa leeyahay noqo imaamkaadi raac walow qacda alimaamu imaamka hadduu fadhiisto waqaama almamuum mamuumkiina uu iska istaago sahwan buu u istaagay isagoo ismoosinayo in la istaagay lazimahu waxaa ku waajiba ah alcawdu inuu ku noqdo limuwaafaqati imaami imaamkiisa waafaqideeda daraaddeed walow shaka hadduu shakiyo hal sahaa qofkii tukanayay yaa shaki ku dhacay ma sahwisay war ma sahwi baa salaada kaa garay buu ku shakiyey aw hal zaada ruknan rukni miyuu ziyaadiyey rukni hebel ma laha oga wada wuxuu isleeyahy amaad rukni ziyaadisay war rukniga dee mufaataxadaad ka wadaa ma rukuucdaad ka wadaa maya ee eh, ruknigan ziyaadiyen baan u malaynayaa ruknigiina ma sheegayo aw irtakaba ayuu sahwiyey saha bay ku cadfan tahay wuxuu sahwiyey irtakaba anahu irtakaba inuu la imaado manhiyan wax laga reebay mana sheegayo lam yasjud waxaasoo dhan midna ma sujuudayo ma sujuudayo maxaa yeele alaslu alaslu cadamu sahw asalka waxaa weye qofku inuuna sahwinin oo salaadiisa sax u tahay haddaa iska dhaadhicisu waxbaan sahwiyey rugni baan show ka tegey shay wax manhiyo laga reebay baa la imaaday arrimahaas ad meel la ada saarin meel la ada saarin waxba kasoo qaad male Ah. walow shaka halsaha aw hal zaada ruknan aw irtakaba hal irtakaba manhiyan buu yusahwiyey lam yasjud waxaas o dhan sujuudsa lama maayo aw hal taraka waa masalada labaad waata ee taa khilaafsan aw masesahaa wuxuu sahwiyey hal taraka inuu ka tegay bacdan bacdigaasoo mucayanan la cayinay bacdan maxaa looga jeeda abcaad salaad soo ma wuxuu is yiri tashahud awal baan ka tagta ad mareen tashahud awal buu fata ku fiidhay ka tagtay ah, qunuud shawga ka tagtay bacda mucayanan waa in la cayino asaga la cayino waxba kama jire aw mase hal sajada lisahwi waa sahwi sinadeed oo shay hebel baa sahwi sinadeeda sujuud sahwi ma la timid buu shakisan yahay aw mase sallaa halaathan saddex inuu tukaday aw arbacan afar inuu tukaday buu ku shakiyey banaa wuxuu ku dhisayaa calaa anahu lam yafcalu inuuna samaynin wayasud waa sujuudaya inuuna saddex iyo afar markuu isku qabto saddex inuu la imaado afar uuna la imaanin ayuu ku xumbaari markaasuu deena wayasi sujuud kuwa kalena wayasuda ma u taallaa waa sujuudaya atexiyadka hore buu ka tegay sujuudsahwi inuu saddex iyo afar buu ku shakiyey tirada yar buu qaadanaya bana cala alyaqiini saddexdi buu xumaari afarti laba iyo saddex buu isku qabtay labaduu qaadan ti saddexaad saas weeyaan wayasjud waa sujuudayaa laakin inzaala hadduu zuulo shakuu shakigiisi baa zuulay qabla salaami intuuna salaadii ka bixin ka hor buu shakiga ka zuulay ah, saddex miyo aheed mise afar atexiyadka hore maa ka tagtay mise kamaana tegin isagoo shakisan markuu salaama naqsigii atiisa atxiyaadkii maraayo intu weli salaamo naqsanin yuu wuxuu gartay atxiyaadki inuu la imaadayba shakigii baaba ka zuurayba ah. sajada waa sujuudaye yasjuda sujuuda ayضa sida markaa uu shakisnaayo shakiga uu ku dhamaystay uu sujuudayey lima salaahu tukashada uu tukaday daraadeed mutaradidan xaalu yahay salaada wuxuu ku dhamaystay taradud buu ku dhamaystay taradudkaas uu sujuudi marka dambe waa yaqiintii buu gaaray sax laakiin intuu soo socoso taradud kuma soconin taradud saas uu sujuudi waxtamala waxaana suuragala anahu ah zaid inuu shay ziyaada la imaadana waa suuragal ah, asaga hadda iska dhaadhiciye inuu atixya labaad la imaado ama ku kale waa iska suuragal anahu zaid inuu yahay waa suuragal wain wajaba ficluhu calaa kuli xaalin lam yasjud ah, wain wajaba hadduu waajibo ficluhu shaygaa mutaradidka ah shaygaa mutaradidka ah hadduu ficilkiisaasi u waaba waajibeyba calaa kuli xaalin xaalad kastaba ahaatee lama sujuudayo lam yasjud ah, yaani wuxuu isku qabtay mutaradid buu ahaa taradudkii baa ka baxay mathalan ma saddex baad tukatay mise afar baad tukatay yaa isku qabatay saddex iyo afar saddexdii aad ku jirtay ee taagneed baad yaqiintii ogaatay inay saddex tahay baad ogaatay saddex inaad ku jirto ayaad ogaatay taradudki baa ka baxay maxaad samaynaysaa lam yasjud meesha uu taagan yahay saddexdaana kolley kolley waa istaagi lahaa oo salaadiisa sida tartiibkeeda ku socotay weeyaan wain wajaba ficluhu shaygaa asagee uu taraduday hadduu samayntiisa ay waajib ku noqon lehed calaa kulli xaalin xaalad kastaba inuu istaago ragcadda u istaago xaaladaas xaalad kastaba waajib ku noqon lehed haddii shaki ku jirta iyo yaqiin ku jirtaba lam yasjud marka hadduu taradudka ka baxo ma sujuudayo mithaalu waa kan mihaalkii kugu caddaynay shaka wuxuu shakiyey fi thalithati ragcaddii saddexaad ayuu shakiyey ahiya thaalithatun matii saddexaad bay kuu tahay am raabicatun mise tii afraad bay kuu tahay midii ku jirana maxay tahay thaalithadii wey ma saddexdaa mise waa afar markaasuu fatadakara wuxuu xasuustay fiiha haaliadii buu xasuustay inahaa haalia inay u tahay isagoo tii saddexaad ku jiro oo shakigii ku jiro iyuu dib isku laabay oo dib iskugu noqday yaa wuxuu xasuustay waxaan uu taagan yahay haaliadii inay tahay ee raabica aynan ahayn hadduu shakisan yahayna haaliadmu kolle ka dhigan laha tirada yar buu qaadan lahaa kolle kolle tirada yar buu qaadan lahaa laakiin maanta yaqiintiiba waxay noqotayba tan saddexaad inay tahay midda saxdeed fatadakara fiiha haaliadii buu ku xasuustay lam yasjud ma sujuudayo maxaa yeelay wuxuu la yimi shay yajibu ficluhu calaa kuli xaal shay inuu sameeyo kolley bay waajib ku noqon lahed <clears throat> fatadakara fiiha haaliad buu ku xasuustay lam yasjud ma sujuudayo aw mase bacda qiyaamihi liraabica taradudkii baa socday mi saddex baa tukatay mise afar baa tukatay saddex buu ku bineeyey raabicadii markuu istaagay ayuu xasuustay inay middan raabica tahay tii hadaaita uu shakisanaana haaliada ay u tahay buu xasuustay xasuustii yaa gadaal martay lm ysjud o mase bacda qiyaamihi intuu istaagay liraabicati midda afaraad ayuu xasuustay saajada waa sujuudi maxaa yeelay haaliada waxay dhacday fi taradud bay ku dhacday ragcadda saddexaad xaalad taradud oo noqnoqosho oo waswaasa ayay ku dhacday sahwi ay ku dhacday laakiin marka haaliada uu ku jiray haddii waswaas sahwi ka bixi lahaa sujuud sahwi lama imaadeen o ninka ma fahmi muna fahmin ya labada farqi udhexey may ta sheekh qofkan waa sahwiyey xaaladuu kolley kolley la imaan lahaa isagoo ku sugan oo ثالثdii rاaبcadii buu shekeeyey ثالثadii kolley kolley so حataa hatuu shakiyo tiradeero sooma qabsadeen asagoo ثاalثi ku jiro yuxuu xasuustay war waxaad afar moodaysay saddexdan weeyaano sax baa tahay ثاalثi kuu tahay yuu xasuustay qofkaa marka sahwiba kuma dhicin waa isgaadhay sujuud sahwi mula imaani may lama imaanayo taradudkiisa ثاalثi iskaga bineeyey shakiba u mareeyey ثاalثi tirada yar qaadu is yiri tira yar buu qaatay waana saxoo ثاalثadaas ila u tahay xaqiiqatul amriga raaبicadii markuu maraayo u xasuustay ثاalثada hadday tahay inay ثاalثa saxa ahayd hada shaki buu iska wada falyabni calaa mastayqana buu ku wade iyuu xasuustay muxuu samayni sajada lisaawi limaada liana athalitha waqacat fi taradudi sada saddexaad waxay dhacday xaala taraduday dhacday xaala taraduday dhacday saasuu ka wadaa marka fain lam yasjud oo bacda qiyaamihi liraabicati buu xasuust oo tadakara wey wuxuu xasuustay bacda qiyaamihi liraabica markuu midda afraad u istaagay thaalitadiina uu sahwigaa iyo taradudka kusoo maray saajada sujuud sahwi buu la imaan wa sujuudu sahwi masale kaloo bilaabay wain tacadada sujuudu sahwi waxaa la yidhaahdo wain tacadada asbaabuhu asbaabtiisa haba badatee haba tira ba noqoto oo ziyaado waxaad maalan sahwisay ziyada la timid nusqaan baad la timid bacli baad ka tagtay irtikaab manhiy waxaaso dhan wain tacadada asbaabuhu asbaabtiisa haba tira noqote ha badatee sajdataani waa sujuud un wey waa sujuud sahwi baad la imaan ma dhehaysid salaada gudaheeda saddex sahwi baa kaa dhacay saddex sujuud sahwi lama dhehaysid labadaa sujuudin baad ku khatin wain tacadada asbaabu sajadatan laba sujuudood wey walow sajada almasbuuqu qofkii masbuuq ahaa masbuuq waxaa la yidhaha imaamkii oo salaadii tukanaayo oo ragcad ay dhaaftay ama laba ragcadood ama ka badan qofka gadaal kasoo soo gaara ee salaadiisa markuu imaamka ka baxo wax gadaal kala imaani kaasaa masbuuq la yihahda walow sajada almasbuuqu qofkii salaada lagala dhaqay lagala hormaray hadduu sujuudo maca alimaami imaamka maciis imaamkii uu ku daba ilan sahwi wataba markii atxiyaadki inti atxiyaadsaday uu sugaayo imaamka salaad ka bixidiisa uu leeyahay wixii kaa tagay la imaatid sujuud sahwi imaamka la dhacayba maxaa la samayni waa raacaya walow sajada markaa wuu raaci mar labaadna isagana wuu sujuudi walow sajada almasbuuqu kii masbuuq ahaa ee salaada lagala hormaray hadduu sujuudo maca alimaam imaamkiisa maciisa hadduu sujuudu sahwi la imaado acaadahu waa soo celinaya sujuud sahwi fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkiisu la soo celini imaamka marka hore mutaabacadu ku raacay kadibna sana salaada sujuud sahwigii meeshiisii maxalkiisii asaga uu sujuudi lahaa oo qabla salaamihiah halkaas odana dhigaya tii hore mutaabacay ahayd imaamku ku raacay inamaa jucila imaamu liyutama bihi buu ku raacay sujuud sahwiga saxda weli lagu imaanin oo goormay dhacdaa qabla salaam qabla salaamidiisi marka wa inu hadana sujuud sahwi la imaado saas weeyaan ayib acaadahu fi aakhiri salaatu soo celin wain sahala hadduu sahwiga khalfa alimaami imaamka gadaashiisuu sahwi ku dhacay qofkii masbuuq ahaa ee maamuumkaadaba saawiyeyba ah. imaam baana ka horeeya oo salaadii hogaaminayo alimaam junna bay aheed oo imaamka gaashaankiisa gaashaan u ah saas aageed inuu ku daba socdo markaasuu sahwiyey oo yiri ma shishow khalad baa dhacay sarcadda laga tegay lam yasjud ma sujuudayo ah. maxaa yeele imaamkaa difaacay imaamkaa difaaci adiga sahwigaadaas iska hayso imaamka raac iyo dadka ummadda raac haddaad la soo boodoo tirahdo salaadda waxbaa laga tegay keligaa soo istaagto ya mararka qaar hadda way dhacdo ogaada mararka qaar waxaa dhici in dadko idil intii salaad imaamka wax ka tago in wax u sheegaba la waayo maxaa dadko dhan shaki baa kuwala jira sheekaa kuwala jirta salaadooda waa hawayar imaamkaa haddayn ahayn waa la rafaadi lahaa marka qof walba wuxuu sidiisa walaa khaldan way dhacday ogaada arrintaas ah, mararka qaarkood qof baa yaa dhihii war shaki baa ku dhaca dadko dhan waxaa laga heli inay saa socdahayd isku dardarkaa shakigaas qiima isku bedela duro nacam calaa kuli xaal laakiin adiga haddaad imaamkaadii ood ku daba xeranaysay ku daba tukanaysay yaqiinna aadan hubin wax yaqiin aad hubtaysan jirin shaki uu yahay sujuudsaa kula imaamaysa imaamka haduuna sujuudin saas wey macnaha wain saha hadduu sahwiya khalfa alimaami lam yasjud ma sujuudayo fain saha hadduu sahwiya qabla iqtidaa'ihi bihi imaamka intuuna ku xeranan ka hor buyuu sahwiyeyba masalada waa qariib qofkii maamuumka ahaa intuuna maamuum noqonin imaamka ku xeranin ka hor ayuu sahwi ku dhacay aw bacda salaami limaami imaamkii markuu salaamo naqsaday masbuuq buu ahaaye intuu salaamo naqsaday kadib oo wixii u dhamana ula yimid buu sahwiyey sajada waa sujuudi labada xaalo bal tan damba garanaye midan laleeyahay imaamkiisi intuuna ku xidhanin ka hor buu sii saawisanaa waase waxaa banaan adoo keligaa iska tukanaya unbaa un agtaada un jamaaco kasoo ka ogantay niyadii baad bedeli waad la qabsanaysaaba iskala qabsan salaad kaga bixis waad la qabsanaysaa adoo markaa laba ragcadood tukada sahwi kugu jiro ama arta jamac socoto waad la qabsatay seed yeelaysa marka salaadii hadday ka horeeyeen hadday ka horeeyeen itiaadka kusug mam baa tahay itiaadka kusug sa itiaadka u fadhido ha kugu imaado haddii kale niyat mufaaraqat imam intaad la imaato kaba baxda iska carar taas way way dhacdaa waxa u daliila nabiga sala allahu alay wasalam maradkiisi jiradiisii waa kii lasoo qaaday isagoo la weldaaminayo abubakr oo dadka tujinaya abubakr markii uu nabiga aleyh الsalaatu wasalaam arkay waa kii marka hore uu dabca inu gadaal bax lakin uu yihi joog waan joogay dhinac baa nabiga aleh الsalatu wasalaam laga fadhisiiyey abubakr agee nabiga xagee la fadhisiiyey bidixda bidixda bidixda la bidixda abubakr baa nabiga la fadhisiiyey halkaa maxaad ka fahamtay imaamka waayo dadka tujinaya nabiga alيه الsalam salaadii automatical mar ba iswareejisay waxay wareegtay nabiga alيه الsalam abubakr muxuu noqday min kowni imaam ilaa kowni mubaliqan imaam buu ahaa wuxuu isku bedelay mubaliq takbiirtu ma kor u qaadi ah, mubaliq buu noqday marka dadkii gaar salaada tukanayey salaadooda dhexdeeda bay imaam kale ku xidheen arrintaasu ka hadlayaa hadday sahwi marka qofka uu sahwi sii haystay salaada tukanayey oo sahwigaasi uuba horreeyey imaamka intaanu ku xirnaheed salaadaas sujuud sahwi buu la imaanay waxaa kaloo sujuud sahwi la imaanay masbuuq buu ahaa sahwiga asagaa markuu intii uu la imaanay la imaaday gadaal buu sahwi ku dhacay hadha markuu salaadiisa keligii ka baxayo sujuud sahwi buu la imaan labada xaalood labadaas suuraba waxay mustatna ka tahay qofkii ma'muumkaha ah, imaam intuu ku xidhay imaamkiisa isagoo ku xidhan sahwi ku dhacay imaamkiina u sujud sahwi la imaanin ma sujuudayadii yay mustatna ka tahay oo laga soo reebaya marka waxaa lagu dhihi karaa ma'muum oo imaamkiisi uuna sujuud sahwi la imaanin asagana la imaanaya ma'muum imaamkiisi uu sujuud sahwi la imaan asagana la imaanayo laba suuro suurada koleed maxay tahay qofkii sahwi uu ku dhacay qabla aliqtidaa inta lagu dayan ama masbuuqii salaadiisii dambe sahwiga kaga dhacay labadaas weeyaan ayb wuxuu ku yihi marka wain sahaa khalfa alimaami imaamka gadaashiisa hadduu sahwiyo lam yasjud ma sujuudayo fain sahaa hadduusa sahwiyo qabla iqtidaa'ihi bihi intuun imaamka ku dayaninba u sahwi sii qabay oo bacda salaamid imaam imaamka markuu salaamo naqsaday kadib uu sahwi ku dhacay sajada sujud sahwi waa la imanaya walow meesha waa masale masale bal iska fiiriya walow waxaa isku sujuud sahwi intuuna la imaanin ayuu ayuu salaamo naqsaday camdan kas sujud sahwi oga tegeyba sujud sahwi buu kas oga tegey mutlaqan iyadoo la kala qaadaynin inuu fasli dheer udhexeeyo iyo inuu fasli gaabo udhexeeyo aw sahwan buu oga tegey wa taala waxaase dheeraaday alfaslu baa dheeraaday xilliga uu rabo inuu ku noqdo sujud sahwigii iyo xilligii salaaduu ka baxay inta udhexaysa muddo dheer baa udhexaysay faata sujud sahwi waa tegey sujuusaha laba jeer buu tegi laba jeer waa maxay kas buu salaadii sujuusaha uga tegeyba kas haddaad oga tagto sujuusaha imaan la imaan ma dhihis ma dhihi karti marka aad rabto inaad ku noqoto isla markiiba ha noqota dee rabto ad salaada ka baxdayba ma ahe muddaha udhexayso fasliga udhexeeyo kasba soogamaa tegin kuma soo noqon karti masalada kale waxaa weeyaan sahwi baad oga tagta waad halmaantay laakiin waa goorma markaa intaad ka baxday salaadii istikfaartii bogtay tasbiixdii bogtay taxmiiddii bogtay aad adkaartii dhamaysay kadib baad xasuusatay ayadana fasli dheer baa imaaday sujuusaa ku noqon maysid goomaa ku noqon kartaa haddaad sahwi oga tagto wa qasura alfaslu a ah, sahwi baad oga tagtay laakiin isla markiiba waad xasuusatay muddo baa kaga soo hagaagay sujuusaa waa ku dhici karta marka ayada saas ka wada sallama hadduu salaamo naqsado qablahu sujuudu sahwigii ka hor buu salaamo naqsaday xamdan ukasbuna u salaamo naqsaday muطlaqan wixiigoon la kala qaadaynin xamdanba hadday tahay fasligii baa dheeraade masaafo dheer baa muddaa kaso wareegtay kama wareegin la kala qaadi maayo aw mase sahwan wuxuu oga tagay salaamo waa salaamo naqsaday sahwan buu u salaamo naqsaday waba halmaamay sujuud sahwi buu halmaamay sujuud sahwi buu halmaamay wa daala alfaslu laakiin fasligii baa dheeraaday inta udhexaysa salaamo naqsiga iyo markan uu xasuustay baa muddo udhexaysaa faata sujuud sahwi labada xaal labadaa suuraba waa tegey wain qasura hadduuse gaabto maxaa gaabtay fasligii wa araada sujuuda sujuudan waa doonayaa sajada waa sujuudi wa kaana wuxuusan noqoni marka uu sujuud sahwi kusoo laabtay caayda mid ku laabtay ila salaati buu noqono fa yuciidu salaama salaamtuu soo celinaya hadda waa kii salaamo naqsay mogti salaam salaamo naqsay sahwi la salaamo naqsay isla markiiba wuu xasuustay sujuud waa loo ogeliye sujuud waa lagu ogolaaday ma dhahaysa salaamo naqsi hore salaamo salaadii ba qof kusoo noqday bata salaadii ba kusoo laabatay walidaalika haddii waysada kaa burto xada baa kugu dhacay xada yaa kugu dhacay intaa sujuudsada kusoo laabatay waysada kaa burtay badala salaatuka salaaddeeda waa burtay qiblada waad ka leexatay badala salaatuka wixii muqbilaatu salaam ahaa o dhan waa kusoo laabanaysa marka qof salaada kusoo noqday buu noqonayaa fa salaama salaama naqsigin waa soo celinayaa faslun fi sujuudi tilaawati wa laba sujuudood baan kaga hadli doonaa sujuud tilaawa sujuud qur-aanka meelo kamida marka la akrinaayo lala imaado iyo sujuudu shukri waxaad ku shukrinaysaa nicmaad heshay ama niqmo iyo musiibo ilahay kaa leexiyey labadaasba ilah waad ugu shukrinaysaa sujuudu tilaawati sunatun sunna wey horta waajib maehe lilqaari qofka qur-aanka akrinaya ee aayaatu sujuudka maraya maxali sujuudka maraya ayay sunna uta walmustamic ka dhagaysanaya ee ku macaansanayana asagana waa sujuudi wasaamici kii iska maqlaayo asagoo maqlaayo socduun ama fadhiyuun ay soo gaadhay dagta ka maqlay laakiin ugu talagalay inuu dhagaysto asagana sunna uta saddexdaana sunna uta kii akrinayey iyo kii mustami mustamic iyo saamicba kala duwane mustamic waa qofka weysanaya oo dheef raadsanayo wey taa ku dheef laalaataade taa ku dheef laala dhahay dheef buu raadsanaya oo asaga ugu talagalay saamica waxaa wey midka iskaga dhacday wey adoo iska socdo soma arkeynin waxa durbaanka ugu dhacayo kambeynka iyo dhaantay soo maqlin oo iskaga dhacaysa dhaftaroba dhigin dambi maleyd insha allah lakin haddaa u raacsato ood maacaansato xukunka waa qaadan kan waxaa wey qur-aan weeyaane adoo xataa aan ku talagelin inaad dhegaysato haddii aad maqasho aayatu sajdana ay la soo kulanto sadexdooda suna u tahay lakin waa goorma ida sajada alqaari ka akrinaya waa inu sujuudo isjud fa anta imaamuna waa soo arortay sujuud ada imaam noo eh imaamkaare waa tahay sujuud ka akrinaya dhegeysanaysay markuu sujuudo hadduu imaam ku yahayna uu sujuudo haddii uu qof meesha iska fadhiyo oo iska fadhiday oo aatusajid soo maray oo sujuudo isaga hadduu sujuudo markaasaas ada sujuudaysa qofkuu raba ha noqdo ama rag ama haween ha noqde waxyaalaha laqsiga kamid tahay fuqahada ay dhahaan goormay banaan tahay haweeney inay nin imaam unoqoto haweeney inay imaam u nin goormay banaan tahay ah, xaalada suuradda gabor quraan akhrisanaysay halkan akrinaysay aayad sajday martay waa sujuuday tasjud tabcan laha ayada imaam ku ah ayaa imaam ku ah ayib xaaladaasaa soo reebaya sunatu weeye goorma lilqaari qaariyi iyo wlmustamici mustamici iyo wsaamici iska maqlihi wayasjud lmunfaridu lmusali wayasjudu waa sujuudayaa almunfarid qofkii tukanaya keligii almusali tukanaya munfaridkaha qofkii keligii tukanayay iyo walimaamu imaamkii liqira'ati nafsihi bay u tukanayaan yay u sujuudayaan qofkii keligii tukanaya qur'aan akrinaayay aayatu sajdi u maray waa sujuudi karaa imaamkii qiradii naftiisa u akrinaya waa u karaa waa munkar waa raaci karaa fain sajadaa labadaasi haddaysa sujuudaan liqira'ati hayrihiba qof kale qirada haday u sujuudaan qof keligii tukanaya baa qof kale qiradiis maqlay imaamkii baa qof kale qiradiis maqlay hadday u sujuudaan oo ku raacaan badala salaatooda salaaddooda waa buraysaa meel kale shaqo la galay waa ka burtay wayasjudu lmaamuumu maamuumkiise asagu waa sujuudi liqiraa'ati imaamihi imaamkiisa qiradiisii macahu maciis imaamkiisii qiradiisii wuu ku sujuuday qofka imaam maamuumkaa imaamka hadduu quraan aqriyo waa ku sujuudaya laakiin asaga qiradiis kuma sujuudaya falow sajada almaamuumu hadduu maamuumkii sujuudo liqiraati nafsi asaga maamuumkaa qira u akhristay buu ay sujuudo maqlay markaas sujuuday aw hayri imaami imaamkiisa qof aan oo kale qiradiisi maqlay markaasuu sujuuday aw sajada waa sujuuda duunahu imaamkii oon sujuudinba ayuu imaamka aayatu sujuuda wuu maray aayatu sujuuda akhri imaamkii laakiin ma sujuudin markaas asaga khilaafay aw takhallafa canhu waaba ka daahayba imaamkii sujuuday buu ka haray badalat intaaba way buraysaa meeqa masale meeqa suura wey low sajada maamuumu qiraati nafsi asaga qiradiisi maamuunkii madan raacay qiradiisu ku sujuuday aw kayri imaami imaamkiisa qof aan ahayn qiradiisu ku sujuuday aw sajada waa sujuuday duuna imaami imaamkii waa sujuudinba aw takhallafa can imaamkii waa sujuudu ka haray badalad intaa way buri intaasu ka soo bax marka sujuudu tilaawa maxaa la dhahaa meeshay dhacdaa wuxuu ku leeyahay musanifka meeqa weeyaan buu kuu sheegi rabaaye wuxuu ku yidhi wahuwa arbaca casharata sajda waa afar iyo toban sujuudood cinda shaaficiyati shaaficiyada meeqa ka dhigan afar iyo toban sajda aayatu sajda ayaa loo sujuudaya minhaa waxaa kamid ah tintani labo fi lxaji suurat lxaj ku jirto suurat xaj labadeeda qaar ba waxay qabaan midda horan baa sujuudis talaawa ta labaad kuma jirto qaar marka labadaba shaaficiyada way tirsanayaan haddaad labadaba ay tirsadaan saddexda ku jirta subax khamiisaadna la tirsado suuratu saad laga reebo afar iyo toban ba maqsha kusaadha afar iyo toban laga soo bilow suurat alcarab sooma suuratu carab ka soo bilwaye ta labaad suuratu aracd suuratu alnaxli suuratu alisraa haye suuratu maryam waa lix suuratu furqaan suuratu xaj eh, aha suuratu xaj eh? waa labo xaj waa labo haye suuratu furqaan ku dar haye suuratu namli suuratu xaamim suuratu sajda suuratu xaamima sajda fusilat aha soco marka saddexdii saddexdii subax khamiisaad suurat najmi suurat inshiqaaq suurat alcalaq saddexaas isku dar markii suuratu sad haddaad ku dar shan iyo toban bay noqoneed ya suuratu sad lagu dar meeqay noqon laheyd shan iyo toban shan iyo tobankaasay noqon laheyd lakin shaafici waxay ku leeyihin saad xadiidki ibn cabaas saad laysat min cazaa'im sujuud xadiidkaas daliishanayaan saad min cazaa'im sujuud waxay leeyihiin waa towbat nabiy waa saan kuu sheegi doona qaarkood waxay leeyihiin maalikiyada waxay qabaanba saddexda subax khamiisaadba inaan la sujuudin marka xadii abu hurayra fi saxiix muslim nabig alay slam iyo bukhaariga ku jira asaga suratnajmi inuu sujuuday xataa gaalada ay sujuudeen inshiqaaq iyo surcaaq iyo yaa sujuuday nabig alay slam waa suwantay marka waa suwantay marka waxyaalaha meelaha laisku khilaafsan yahay waxaa kamid ah inta laisku khilaafsan yahay waxaa weeye saddexda sujuday oo subax khamiisaad u dambeysa shaat sujuudada ku jirta iyo suurat اlxaj midda labaad meeqa wey shanta waa lasu galabsan yahay maxaa mutafaq o lasu waafaqsan yahay toban tobankaas marka wuxuu ku leeyahay wahuwa arbaca cashrata sajda minha waxaa kamida ah hintaani labo oo fi lxaji xaj suurat xaj ku jirta wuxuu saa ugu tarkiisinayo qalaale labadaas mid baa laga soo qaadi walaysa minha sajdatu saat laysa kamid maaha minha sujuudaha la sujuudayo tilaawada sajdatu saad ka mid maaha bal hiya sajdatu saad sajdatu shukrin shukri sujuudeed wey tufcalu waa la sameyn khaarij salaati sujuudu shukriga salaada gudaheeda lama ogolo khaarij salaad baa lala imaan tufcalu waa la sameynaya khaarij salaati salaada inta kabixideeda banaankeeda ayaa la sujuudi karaa wayabطilu waa buraya yubilu tacamuduha yubilu wuxuu salaada yubطilu tacamuduha ukaskeeda oo loo kaso wixii salaada lagu jiro sajdada socod oo loo kasoo loo camdiyo waxay burinaysaa lisalaad salaaday burinaysaa salaaday burinaysaa waa shaaficiyada agtooda waxay leeyihiin nabiyullaahi daawuud caleyh isalaatu wasalaam hadii ilaahay toobaduu ka aqbalay yuu faqara raakaca mu'anaat waa sujuuday laakiin innaga khaariju salaadaan rabno inaan ilaahay ku shukrino aqbaliduu ka aqbalay nabi daawuud caleyh isalaatu wasalaam shukri bay isku bedeshay shukrina salaada gudaheeda lagula imaado khaarij salaad baa lagula imaadaa bay leeyihin laakiin raajixa waxaa weeye sida raajixa in lala imaanayo limaada liana daawuud baa sujuuday alayh الsalaam nabigeenana waxaa la amray inuu ku daydo daawud ulaaika aladiina hada allahu fabihudahu muqtadi dadkii la yiri bu ku jira daawud alayh الsalatu wasalaam marka nabigana waa ku dayday nagana nabiga ku daydayna salى اllah alيه alih wasalam naam wa idaa sajada fi salaati salaada gudaheeda hadduu sujuudo salaada adoo ku jira sujuud tilaawa hadda u sujuudo maxaad samayni kabara lisujuudi sujuuddaasi a sujuudaysa darteed hata waa u kibaaran allahu akbar walirafci kicitaanka lasoo kacaaya nadban ayadana si sun ah sunanimo ah waa lasoo istaaga lirafcirafcina waa loo takbiirani nadban sunanimo wayajibu waxaa waajibase an yantasiba inuu istaago qofka qaa'iman xalimi taagan qofkii sujuud tilaawada asagoo salaad ku jira sujuud tilaawo u hoobtay inuu si fiican usoo istaago qiyaamkiisa kusoo laabtaa la rabaa asagoo si fiican u laaban inuu dhaho sujuudi baan haddana akar kaga laabani lama ogolo waa inuu si fiican usoo istaago wayuntabu waxaa la suneeyaa oo kale an yaqra'a inuu akriya shayan wax uma yarkac u rukuuco hay intuu akriyo inuu rukuuco wasjud waqtarib baa akrisay suuratu wasjud waqtarib suuradda way dhamatay sooma adoo imaamahood adda tujinay ayaad aayadda akrisay waa sujuuday dab waa soo istaagtay isla markaa haddana inaad sujuud usoo noqoto waxaa ka fiican inaad ina anzil ku darto ina anzil inaad ku darto de ina anzil kuso kuso kuso fiican bu naam soo kusoo rukuucdo rukuucdii rukuucdii waxaa waajibaysa takbiirat alixraam taada salaad bay ku jirtay takbiratxram u baahneen sunna id inaad allah akbar tirahdo lakin hadda takbiratulxram inaad xerato ku leh allahu akbar aad tirahdo wasalaamu salaamu naqsi ayadana waxaa weeyaan waajib weeyaan salaama naqsato labada waajib ku waa shaaficiyada saasay qabaan hadi wa tundabu waxaase la suneeyaa takbirata takbir takbiratu takbir baa la suneeya tundabu takbiiratu lisujuudi ah, sujuuddaas inaad ukibaaratona suna wey <clears throat> warafci kasoo kor noqoshada inaad ukibarato laa litashahudi ataxiyaad daraadiisa kuma jirasi اتyad isaga kuma jiro ltshahud اتyad maya ltshahud la ltshahud ltshahud fiican saasa fiican ltshahud اتyadsa maya marka haddii ad aad ku jirin allah akbar dheh allah akbartaas markaa aad ku xerato takbir xraam ku magacaabay taas waa waajib salaam naqsina waa waajib kuleeyahy waxaase sunnaah in sujuudina lagu horobto allah akbar rafcigi laga soo kordhan kara akbar marka afar bay noqotay afar bay noqotay atixiyaadsa ma laha bu kuleeyahy nam qaalo culamada kamid waxay rajaxayaan in takbiir un allahu akbar intaa tirada hab aad tirahdo hal mar bis wax kale ma laha waina khara xaggaasa sunada iyo xadiiskan madina ku xog badanya waina khara sujuuda sujuudi hadduu dibdhigo waqasura alfaslu sujuudi buu dib dhigay sujuud tilaawadii markii aayadii akriyey aayatu sajdadeed muuna markiiba sujuuday oo dib u dhigay waqasura alfaslu fasliga iyo kala saaridaas inta udhexaysa intuu tilaawo akriyay iyo inta uu aamusna ama uuna sujuudina muddo yar ba udhexaysa qasura waxaa gaaban alfaslu inta uu kala saaray sajada dhib male waa sujuudaya marka sujuudii akhristay laba aayadood iyo saddex aayadood baa akhrisay markaa sujuud sahwi yaa xasuusatay waa sujuud tilaawa sujuud tilaawadii yaa xasuusatay waa la iman kartaa dhib male hadduu fasliga gaaban yahay wailaa hadduuna gaabneen oo muddo dheer u ka wareegto lam yaqdi ma qadaynayo maxaa yeelay sajdadan waa sujuud daati sababin caarid daati sababin caarid wadawaati alasbaabi alcaaridati tazuulu bizawaali sababiha sida salaatulkusuuf oo kale salaatulkusuuf iyo salaatulkusuuf qorax madoobaadkii sabab bay ku imaata soo maaha qoraxda hadday caddaati baa tukan maya wixii sabab caarida leh sideedaba lama qadayo markuu sababtii zuulo wax sabab caarida leh oo soo dariyey sababtii hadday zuusho lama qadayo marka sujuudu tilaawadii sababteedii markay joogto ama ay ku dhowdahay hadday tahay sujuud laakiin haddii muddo ka soo wareegto ood masaafo dheer aad qaadato waxba maarta sababta waa dhamaatay sababta waa dhamaatay nacam walow karara aayatan aayad hadduu ku celceliyo fii majlisin hal meel uu fadhiyo aayad aayatu sajda ayuu ku celceliyey aw fii ragcatin ragcad buu ku celceliyey gudaheed aayadu sajda walam yasjud ma sujuudin liluulaa qiradii u horeysay markii u horeysay aayadda sajda marayo muuna sujuudin kafat waxaa ku filan sajdatan sujuuda markii hore muuna sujuudin waa ku celceliyey midda u dambaysa iska sujuudi karaa laakiin hadduu marka hore intuu sujuudo haddana uu mar labaad haddana ku soo celiyo muxuu samayn haddana waa sujuudaya haddana waa sujuudaya hadduusan midda hore una sujuudin oo ku celiyo tun laba tun saddexa toba faraad marka uu istaago markaa u dambaysa u sujuudi karaa walam yasjud hadduuna sujuudin liluulaa ila sabaaqayd lula hadduu sujuudo taa horeba sujuuddeed waa dhacday qiradii kale haddaan akhrisa sujuud mu baahanta kafatu waxaa ku filan hadduu midda hore sujuudin sajdatun sujuud markuu dambays wayundabu waxaa la sunneeyaa liman qara'a qofkii akhriya fi salaati salaada gudaheeda iyo wagayrihaa salaad keyrkeed banaanka lasoo iska jooga salaad ku jirin aayatan qofkii aayad akhriya aayat raxma aayad raxmad iyo naxariista ilahay ka hadlay subxaanahu watacaala ayuu akhriyey waxaa sunna ah an yas'ala allaha inuu ilahay weydiista raxmata naxariis hadyigii nabiga sal alay salaam aayad raxma ka soo martay sal allah raxma aw aayata cadaabin aayata cadaab hadduu soo maro an yatacawada inuu ka magan galo minhu alla ka magan galo cadaabkaas waliman tajadada lahu nicmatu dahara ah, waliman tajadada halka wuxuu ka bilaabayaa sujuudu tilaawooyin baa kasoo baxnay sujuudu shukrigi ayuu halka gelaya waliman tajadada lahu qofkii u cusboonaaday nicmatu nicmaa u cusboonaatay daahiratun muuqata wax weyn oo nicmo la arkaayo muuqata iyo ilahi subxana watacala sii owlaadlaan buu ahay ilmuba helayba maalan ah, owlaad ba siiye ayib waxaan owlaad lahayn ilahay owlaadha siiye kuwa kalena owlaad lale owlaadda ilahay saalixa uga dhigo naam waliman tajada lahu nicmatu dhaahira nicmo daahiroo muuqata qofkii ay u cusboonaato kitaabkii baa dhammaaday kitaab muddo dheer adaba taagneed ama kitaab baad muddo badan raadinaysa baad heshay ah, maalan nicmo daahira ah, reerlaan baad helay muddo ku taagmaysa gabadh baa ilahay kusiiye reer baad yeelatay nicmo daahiro weyn wey waa nicmo weyn oo daahira xajkii baaba lagugu dhawaaqayba maanta xajkaa dadka ku jirtaa baa lagu yiri lagugu dhawaaq hal mara magaalo mixi faraxda waa lagu dhaxa markaas ayadana waa nicmo daahira hal mara kuusoo keenay fujaa nicma wey ilah waxaa laga magala fujaa niqma ah, wa fujaati niqmatika musiiba un telefoon soo dhaco on balaayo lagu sheego ilahay waa ka maangala waa laga maangala nabig alay slam ilahay wuu ka maangeli jiray musiibada deg dega walow tajadada lahu nicmatu hadday nicmo cusboonaato daahiratu muuqata aw indafacad canhu ay ka kor noqoto ilaahay ka badbaadiyo niqmatun balaayo daahiratan muuqata balaayo iyo musiibo weyn baa ilahay ka leexiyey ka leexiyey wa minhu ru'yat mubtala waxaaba kamid a nicmooyinkaasi ru'yat mubtala ama musiibooyinka ilahay kaa leexiyey inaad aragto qofku inuu arko ru'yat mubtala qof liibtilay oo la imtixaamay qof musiibo ku dhacday ayuu arkay lii ibtireeyey bimacsiyati macsiya lagu ibtireeyey qof inkaar ku dhacdo musiibo mucsi lagu ibtireeyo siyaar kale laga kari laayahay oo si walba la yeelay ku rafaaday oo macaasida iyo zinada iyo xoolaha oo la qaatay iyo usahlanta walba ku imtixaaman ayuu arkay aw imaaradan mar walbaa lagu ibtileeyey jira iyo xanuun uu ka caafimaadaynin waxaa qofkaa u banaan an yasjuda inuu sujuudo shukran lilahi tacaala qofkaasi musiibada ku dhacday baad aragtay qof waalan walciyaadu billah markaas qofka inuu sujuudo ilahay ku shukriyo waa banaanta nicmaa loo sheegay musiibaa ilahay ka leexiyey qof mubtala oo la ibtileeyey buu arkay waxaase banaan oo soo aroortay qofka la ibtileeyey markaad aragto wuxuu lagu ibtileeyey inaad tidha alxamdu lilahi aladi caafaanii lima ibtalaak fadalani calaa katir min cibaadi man khalaqa tafdila tirado taasa fiican aadan waxbana maqashiinin hoos iska dhahdo wayukfiiha waa saqarinayaa bukule hoos buu dhahayaa oo sujuuda tilaawada sujuuda shukriga ee noocaasana hoos u qarsanaya isagoo qofki ku arkaayo hadaha sujuudin maxaa yeelay qalbigiisi baa jabaya oo qofka waa naxaya wayukfiiha ilaa lifaasiqin faasiq ba inuu yahay mooyeene macaasida iyo munkarka looga maara waayey fa yudhiruhaa waa u um muujin karaa sujuudaas liyartadica si uu oga reebtoonaado in lam yakhaf haduuna ka baqaynin darara dhib qof qabarji ahoo adagtiisa ku sujuuda tiraadaan kaa sujuudaya ilahay nicmadaas siiyey balaa ku haysta inuu ku dilaa dhici karta maogtahay marka waxba ka hatusin haddaasan dararkiisa ka baqaynin waxaa weeyaan waad muujin kartaa bu kuleeyahy wa hiya sujuuda lilaha sujuudu shikrigu ka sajdati tilaawati sujuudu tilaawadii bay lamid tahay xaggeyse kala tahay khaarija salaad markaheed sujud khaariju salaad markaad axkaamteedii bay qaadan oo axkaamteedi maxay ahayd axkaamteedii inaad takbiir la imaato inaad eh, mxuu ahaa salaamo naqsato takbiir rukuucdii iyo waxaa ujeeda hubuudkii iyo kornoqoshadii iyo kornoqoshadii la imaato arrimahaas soo maray taasaa lagu shabahaya marka khaarij salaad wuxuu uleeyahay sujuudu salaada gudaheeda lagulama imaado salaada gudaheeda lagulama imaado marka tashbiiha waxaa weya laisku shabahayo sujuudu tilaawo iyo shukri waxa wey kharij salaad bay iskaga imaan karaan ama sujuud tilaawa waxay la dheer tahay ayadoo daakhilu salaad baa sujuud tilaawa lala imaan karaa wa hiya ka sajdati tilaawati khariji salaat wa tabdulu bificliha salaat way buraysaa tabdulu way buri bificliha asalaatu waa buri in lala imaado sujuudu sugri fi dakhili salaat salaad gudaheeda salaadda way buraysaa falow khadaca hadduu qofku yar khushuuco fataqaraba uu dhawaado lilaahi ilaahay bisajdatin sujuud oo ugu dhowaado munfaridatin iska murtaxan bilaa sababin sabab keenta in aysan jirin xaruma xaram wey qofka soo beer iska fadhiya unbuu khushuucay aayaadka ilahay buu saa wax nicmo markaa umuuqatay iyo wax shukriga kusoo mar jirto musiibo markaas ma laha arrimihii loogu talagalay wuu iska sujuuday khushuucdii ka badatay darteed khushuucdii ka badatay unbuu sujuudo dhacay geb arrintaas sax maaha naca saas u leeyahy falow khadaca meel lagu tiriya male shukri maaha sujuud tiraawi falow khadaca hadduu khuduuco fataqaraba lilahi bisajdati munfaridati u keliya bilaa sababin sababna ayna lahayn xaruma xaram wey wa xukmu sujuudi tilaawati sujuuda sujuudu tilaawada xukunkeedu wakada shukri weeyaane xukmu salaati nafli salaada sunada xukunkeeda wey xaggee iskaga mid yihiin fi lqiblati fi istiqbaali qiblati qibladoo la qaabilo watahaarati inuu qofku daahir yahay wasatri ay wasataarati asturaad ina cawra asturan tahay siduu maarata salaadii oo kale axkaamteedi bay qaadanaysaa shuruudeedii o dhan bay qaadan qof asagoo weyse qabl iskala sujuudi karo isagoo qibla usujeedin maya isagoo astureyn cawradiisa maya marka taasay lamid tahay buu ku yidhay wallahu aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina mxamed